رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى baabu man tajibu calayhi waman laa tajib jumcadii ayuu ku soo dhex jiray oo ka hadlayay marka wuxuu yidhi man tajibu ciday ku waajibayso jumcadu calayhi korkiisa iyo waman laa tajibu iyo ciddayna ku waajibayn yaa jumcada lagu leeyahay oy laasim ku tahay yaanse lagu lahayn can cabdillaahi bni camrin can اnabiyi sala اllahu alayh walih wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi sal ly وسلم aljumucatu jumcadu calaa man ruux korkii bay ahaatay samica maqlay annidaa'a aadaanka sumcadu waxaa lagu leeyahay oy korkiisa tahay ciddii aadaanka maqlaysa rawaa waxaa wariyay abu daawuud wadaara quni wa qaala daara qutni wuxuu yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa innama aljumucatu jumcadu calaa man cid korkii unbay ahaatay samica maqlaya annidaa aadaanka ciddaa keliya unbay korkiisa tahay xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo abu salamata bnu tabiih abu salama nin la yidhahdaa ku jira sanadkiisa oo majhuul ah wa kadalika cabdullaahi bnu haaruun oo isagana majhuulah ku jira rafcintiisana waxaa la gooni noqday sidoo kale waa cillo saddexaade eh, nin la yidhaahdo qabiisatu bnu cuqba oo khilaafay sufyaan asxaabtiisa intoodii kale oo xadiidka mawquuf ka dhigay marka xadiidku marfuuc markuu yahay waa daciif sida sawaabkana waa inuu mawquuf yahay waqfigiisa waxaa rajaxay alimaam abu dawuud cabdilxaq alishbiili iyo sheekh albani marka waxaa la dhahayaa asaxiix annahu mawquuf ama marfuucan waa daciif waxaa daliishaday xadiidkan jumhuurtaa deliishaday imaam maalik shaafici axmed iyo isxaaq oo waxay u deliishadeen jumcadu cidday ku waajibaysa waa cidda aadaanka maqlaysa jooga meel aadaanka laga maqlaya macnaha hadduusan aadaanka maqlaynin oo meel aan aadaanka laga maqlaynin uu joogo jumco laguma le bay dheheen wuxuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmat ullah xadiisku daciif ha ahaado laakiin daahirka macnihiisa waxaa xoojinaysa aayadda qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lilsalaati min yowmi اljumuca fascaw ila dikri اllah markii loo dhawaaqo e, oo maalinta jumcadda ah salaadda jumca markii laydinku yeedho loo dhawaaqo ilaahay dikrigiisa aada oo u degdega marka idaa nuudiya waxaa laga fahmayaa buu leeyahay aadaanka ciddii maqlaysa inay ku wajahanta waxaa kaloo loo deliishanayaa buu leeyahay axaadiista ku soo aroortay jamaacada salaadda jamaacada sidii ninkii indhaha la'aa citbaan fii saxiixi muslim xadiidkiisa ku yimid ee ku yidhi nebi alle waa indhala ah cidi soo kaxaysana ma leh uu dhihi jiray hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqashaa salaada loogu loo dhawaaqay haa buu yidhi nabigu wuxuu uhi faajib mar haddaad maqlayso imow marka in aadaanka maqalkiisa ay salaada jamaacadu ku xiran tahay buu ku tusi jumcaduna waa la mid buu leey ayb sidaasi marka jumhuurtaa qabta xadiidkanayna deliishanayaan ra'yi kale jiroo dhahaya ma ahee aadaanka hadduusan maqlin magaalada joogo walow aadaankaba yuusan maqlina waa lagu leeyahay aadaanka laga hadlayo xadiiskuuu sheegayo waa aadaanka halkii aadaanay jiri jiray zamankii nabiga sal lay slam ilaa wakhtigii nebiga hal aadaan baa jiray oo xilliga imaamku uu mimbarka ku fadhiisto la aadaami jiray adaankan kale ee hore aadaanu cumaan baa la yidhahdaa cumaan baa jideeyey radia allahu tacaala canhu arda marka laakiin aadaanka jumcada axaadiista ku soo aroora waa uun kaas wakhtigii nabiga jiray sal lay slm kan kale waa dambeeyey ayb a'immada iyaga ah ee haddaan soo sheegnay maalik iyo shaafici iyo axmed iyo ayagoo dhahaya ciddii aadaanka maqlaysaa jumcada lagu leeyahy ba haddana wuxuu ka soo guurinaya alimaam alciraaqi caleyh raxmatullah in ay jumcada ku waajibinayaan dadka magaalada deggan xataa haddayna aadaanka maqlin aadaanka maqalkiisa waxay leeyihiin waa ciddii ka baxsan magaalada laakiin ruuxii magaalada degan xataa magaalada meel uusan aadaanka ka maqlaninba ha joogee isaga waa inuu jumcadu yimaadday leeyihiin macnaha saasuu ka soo yuu ka warinaya macnaha amaa ciddii magaalada ka baxsan ayada waa ta allan oo isku khilaafsan yihin macnaha ayb can xabsata radi allahu maqalka aadaanka laga hadlayo ee taqriiban waa aadaankii wakhtigii nebiga sal alla alay mikrofoon la'aan baa la aadaami jiray dabeecadda magaaladuna waxay ahayd magaalo iska bidaa'i ah oo aan sarar dheerdheer lahayn marka meelaha noocaasoo kalea baa laga qiyaas qaadanaya aadaanka noocaas ilaa xaggee laga maqli karaa markii laleeyahay aadaanka maqalkiisa macnaa ama kan mikrofoonnadayo waa dambeeyey can xafsata radi allahu anha radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam qaala wuxuu yidhi rawaaxu jumcada aaditaankeedu waajibun waa waajib calaa kulli muxtalimin ruux kastoo qaangaadh ah korkiisa ayuu waajib ku tahay rawahu nasaa'i baa wariya waa xadiis saxiixa wey wuxuu faa'iidaynayaa mafhuumkiisa mantuuqiisa wuxuu faa'iidaynayaa ruuxa qaangaadhka ruux kastoo qaangaadha in jumcada lagu leehay mafhuumkiisana wuxuu faa'iidaynayaa ciddii aan qaangaadh ahayn inaan jumco lagu lahayn sidaasina waa sidaa laysku waafaqsanyaho ciddii qaangaadha jumcada waa lagu leeyahay allahuma dad la soo reebi doono mooye ciddaan qaangaadhka oo caruurta ah oon weli qaangaarin inaynu jimcadu ku waajibayninna waa laysla ogolyahay oo mafhuumka xadiidka ah xadiidkan ka dambeeyana waa caddayn doonaa wacan taariq bni shihaabin can nabiyi sal lay waslam nabiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yidhi sal lay wasalam aljumucatu jumcadu xaqun waa shay sugan oo laasim ah calaa kulli muslimin muslim kasta korkii fii jamaacatin jamaaca dhexdeed inuu ku tukado fii jamaaca ilaa arbacatan afar mooye ah. yacni waxa weeyaan waa waajib muslim kastay waajib ku tahay inuu jamaaco ku tukado oo dad kaleeta la tukado jumcada ilaa afar ruux mooye afartaasi cabdun mamluukun waay addoon la leeyahay addoon la leeyaho sayidkiisuu leeyahay oo bini aadan addoon u ah kaa isagaa muslimba ha ahaadee jumcadu kuma waajibayso aw imra'atun ama haweenay mooye haweenkana kuma waajibay waxay jamaacadii baaban ku waajibaynin aw sabiyin aw sabiyun ama ilmo yar ilmo aan qaan gaadhin aw mariidun ama ruux jiran qolaa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey wakadalika waxaa soo saareen daaraqutni iyo bayhaqi waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu nawowi iyo sheekh albani way saxiixinayaan bal xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay saxaxahu hayru waaxid yani culimo badan baa saxiixisa buu leeyahay ragga saxiixa waxaa ka mid ah alxaafid alciraaqi baa ka mid wuxuu yidhi sheekh qaala wuxuu yidhi qaaladan waxaa iska leh tirmidi qaala wuxuu yidhi abu daawuud wa aariq bnu shihaab aariq bnu shihaab ninka la yidhaahdo qad ra'aa wuxuu arkay annabiya nebigu maqlay yuu arkay sal lay wasalam walam yasmac ma uusan ka maqlin minhu xaggiisa shay-an wax muusan ka maqlin aariqa xadiiska warinayaaye wuxuu ahaa raggii iyagoo yar yar a nebiga arkay sal lay wasalam laakiin wax xadiisa kama warin marka waa saxaabi laakiin waa saxaabi yar waana ragga axaadiistooda lagu tiriyo sida axaadiista taabiciintoo kale lagu tiriya raggii nebiga arkay sal lay slam iyagoo yaryar laakiin aan waxba ka maqlin waxay u badan yihiin muxadisiinta mucdamkoodu waxay yidhaahdaan axaadiista ay nebiga ka wariyaan inta badan saxaabaday ka qaateen saas daraaddeed mursalu saxaabi baayaa laga dhigaa macnaha wax ma yeelaysa marka marba hadduu saxaabi yar yahay axaadiista uu warinayo nabiga kama maqlin laakiin saxaabaduu ka maqlay marka mursalu saxaabi cinda jamaahiiri ahlilcilmi waa xuja <clears throat> waa xuja oo yani waxba yeeli maysa manaha sidaas weyaan ayib xadiiku marka waa xadiis sugan waay xadiisku waa xadiis sugan wuxuuna leeyahay sidoo kale axaadiis kale u markhaati kacayso oo shawaahid ah jumcada waxaa lagu leeyahay afar ruux waxaan ahayn adoonka laguma leh waa cind aljamaahiir saasay qabaan addoonka inaan lagu lahayn haweenaydana laguma leh waa laysla ogolyahay iyadana ilmaha yarka ana laguma leh isagana waa laysla ogolyahay mariidka xanuunsanaya ee aan soo gaari karinna isagana laguma leh waa madhab aljumhuur iyadana ruux xanuunsanayan jumcada imaan ama mashaqo iyo ay ku tahay yimaado kaana laguma laha maxaa yeelay jamaacadu ka dhacayso jumcaduna way ka dhacaysaa man oo waa qawaaciddii oo rafculxarajka iyo qawaaciddii taysiirka shareecada iyo halkaasay hoos tegaysa man xadiidkan waxaa loo deliishaday inay jumcadu tahay fard min furuudi alacyaan waana sida daahirkiisa ka muuqata dadkaasi laga soo reebay mooye inta kalena inay ku waajibayso ayb meesha waxaa muuqata marka ruuxu marba hadduusan musaafir ahayn qaangaadhna uu yahay uusanna xanuunsanaynin jumcada in lagu leeyahay wax daliil ah oo jumcada ka ridayana ma jiro waxay jawaabu tahay su-aashii habeenkii dhowayd oo ahayd qaxootiyada jumco lagu leeyahay su-aashii imaanaysa qaxootiyadu ma musaafiriin baa ya ma wada dumar baa ma musaafiriinba ma caruurba ma addoommo la leeyahayba kulligood ma wada muxuu ahaay ma wada jiran yihin ya intaa hadday noqon waayaan qolada jumcada lagu leeyahay ku jiraan marka musaafiriinna ma halka qodobay soo geli karaan waa inay musaafiriin musaafiriinna maaha bilitifaaq reerahoodii iyo carruhoodii baa u degan meel kaleu degan yihiin ma jirto meeshanay muxuu ahay wakhti joogeen meeshii ay deganaayeenoo horena duruuf bay uga soo tageen markay ka safraanoo ka tagaan ha arko laakiin intay meesha degayn dhulka ile halkaasay ka degan yihin jirto wax la yidhaahdo lamana helayo ruuxaan adduunka meella ka deganaynoo adduunkao dhan musaafir ku wada ah buqaca dhulka ka degantay haddaad tidhahda magaaladan soomaaliya ka degi jiray baan muqiim ku ahay dee iyadii markii aad tagto heer kuma joogo iyadaad musaafir ku tahay haddiiba la yidhaahdo eh, sida kutubta fiqiga ku qoran anagu ma deganin ayada lafteeda waxaa la helayaa dad aad u fara badan oo masalada haddii la yidhahdo kimaandha ma haysanno oo halkaa bahasha lagu soo uruuriyo kimaandha ma haysanno boqolaal kimaandha haysataa qaxootiyada deganoo kenyaan ah, oo dadkii deegaanka ahaa ayaga hadday jumcad tukadaanna ciddii la tukanaysa kale xataa madhabka shaaficina la tukaday ah marka waxaba yaraatee asal iyo qiil loo hayo ma ay jirto laakiin wadaadadu imtixaanka haystaayo waxaweye fahamkaa ka khaldamay fahamkaa ka khaldamay masaladii markii la caddeeyey oo jumcadii la oogayna ayagiina ay ka gaabiyeenna waxoogaa waxa gashay muxuu ahaay ficiladii iyo xasadkii wadaadada geli jira marka nooc dagaalaa yimid marka masalada mar haddii adugu aad dadka sheekh ahaydo wixii aad adigu fulin weydo ninka kaa uu fuliyo wadaadku sidiisa wuu dagaalami ilaa haddii hore ilahay u naxariista mooya ishkaalka meesha yaalla marka ishkaal adillo iskhilaafsan salka ku haya maaha laakiin ishkaalka meesha yaallaaye waa faham qaloocday waa faham qalloocday waa inaynan musaafiriin oo xugu musaafiriin aynan haysaninna ayaga laftooda axkaamtii musaafirka dadka ma wada siinayaan wataan soo sheegnay salaadaha in la gaabiyay ahayd soonka dadku way iska afuri karaan jumcada marka la soo gaadho laydin kuma leh axkaamtii musaafirka dadka ha la wada siiyo haddaadan wada siinaynin waa inaad yacni ama wada siiso ama aad ka wada qaado laakiin markii salaadda jumcada la joogana musaafiriin baa tihiin axkaamta kale musaafiriin ma tihiin war saxa maa masaladaasi marka weeyaan dadkaasi musaafiriin maa waa muqiimiin dhulkaasay degan yihiin intii ilaahay u qadarayna deganaan doonaan wabitaali axkaamtii muqiimkay qaadanayaan sidaas man can abi hurarta radi allahu tacala canhu can nabiyi sal lay waslam qaala nabigu wuxuu yidhi alaa hal casaa ma mudan yahay axaduku midkiin an yatakhida inuu yeesho assubbata xoogaa xayn ah oo min alhanami adhi ah subbada waxaa la yidhaahdaa waa koox tirada aaaanilaa aaan qaarkood waxay leeyihiin lixdan ilaa toddobaatan adugu xayn waay an yatakhida inuu yeesho assubbata oo min alhanami adhi ah calaa ra'si miilin aw miilayn meel mayl jirta ama laba mayl jirta maylku annagii soo sheegna meel dhowr kilomitir jirta inuu muxuu ahaayey eh, ai xayn adhiya ku yeesho oo fa yatacadaru marka ay adkaato calayhi korkiisa uu ku adkaado u daaqi marka uu ku adkaado meelaan magaalada ka fogayn xayn adhiya inuu ku samaysto kadibna waxoogaa daaqii iyo ku yaraado ama ku adkaado markaa uu baahdo inuu leyra fogaado ayb uma kadibna oo fa yartaficu markaa uu la kor noqdo yacni adhigii uu la kor noqdo xayntii uu magaalada kala fogaado uma kadibna tajii'u ay timaado aljumucatu jumcadii ay timaado oo falaa yajii'u uusan imaanin wala yashhadu waa una soo xaadirin illan waxoogaa adhigii baa la yara fogaaday oo magaaladii kala yara durkayoo daaquu la yara raacay kor buu yara aaday wa tajii'u haddana ay timaaddo aljumucatu jumcadii labaad oo falaa yashhadhu ha uusan soo xaadirin xataa yatbacu allaahu ilaa uu daboolo calaa qalbihi qalbigiisa korkiisa siduuun adhigiisa u daba socdoo jumcadiiyo jamaacaadka uga maqan yahay in qalbigiisa markaa la dabooloo markaasi khayrka laga qaado rawahu ibn maajah baa wariyey xadiidkaasi sanadkiisa waxaa taxsiiniyey alxaafid almundiri ibnu khusaymun oo u tiiriyey fii saxiixihi sheekh albaanina sidoo kale waa taxsiininaya buusiri isagu wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif oo mahdi ibnu sulaymaan baa ku jira laakiin xadiidka taxsiinkiisu waa shawaahid shawaahid buu leeyahay waxaana xadiidka ku sugan hanjabaad iyo godi dadka jumcada ka mashquulaya waxaa kale kutusaysaa oo loo deliisanayaa dadka magaalooyinka ka baxsan in jumcada lagu leeyahay marba haday imaan karaan oo daaq baan raadsanay iyo dan baan yeelannay ayna jumcadu kaga dhacaynin waana masaladaan soo tilmaannayoo culimmada badankood waxay leeyihiin ciddii imaan karta ciddii culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin marba hadduu magaalada ka agdhow yahay jumcadana uu soo xaadiri karo waa inuu yimaado laazim bay ku qaar ka mida waxayba leeyihiin hadduuba meel uu habeenkii uga hoyan kara reerkiisa haduuba magaalada u jiro waa inuu yimaado adugu masaladu waa masale khilaafiya laakiin xadiidkan daahirkiisa waxaa laga qaadan in uu jumcada imaanayo haduu imaan waayana cuquubadaasi ay ku dhacayso macnaha wacan ilxakam ibni cutayba wey can ilmiqsam can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi lama bacaa markuu diray rasuulu llahi sal lla alay wasalam cabdullaahi bnu fii sariyatin ciidan yar dhexdiisa markuu diray ciidan yar oo eh, ama gaadnaa ama muhimmad loo diray ayuu cabdulaahi bna rawaaxa nabigu raaciyey sal aley waslam fa waafaqa waxay waafaqday daalika arrinkaasi yowmaljumucati maalin jumca bay ku aaday ciidankii markuu bixid maagay maalintu waaba maalin jumca ah ayb qaala wuxuu uhi hormaray asxaabuhu cabdulaahi bnu rawaaxa raggii saaxiibadii ah raggii ciidanka ahaa cabdulaahi mooye waa tageen waa hormareen horay bay u baxeen wa qaala cabdulaahi wuxuu yidhi isagu cbdulahi bnu atakhallafu waan ka hadhi fa usallii markaasaan tukani maca nabi nebiga la jirankiis sal lay wasalam aljumucata jumcada anugu ciidanka waan ka hadhiyoo jumcadaa nebiga la tukani uma kadibna alxaquhum waan gaadhiyo waan ka dabategi markaan salaada jumcada nebiga la tukado yaan ka dabategiyo ku gaadhi ayb qaala wuxuu uhi falammaa sallaa markuu tukaday rasuululahi sala allahu alayh waali wasalam jumcadii markuu tukadoo ka baxay ayuu ra'aahu arkay cabdulahi bnu rawax uu arkay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi maa manacaka war maxaa kuu diiday an taqduwa inaad ka lahdo maca asxaabika asxaabtaada la jirankoodii inaad raggii ka lahay raacdo ood la ka lahdo maxaa kuu diiday maxaa ku aradtu waxaan doonay nebi allow an usalliya inaan tukado maca kala jirankaaga aljumucata jumcada ayb uma kadibna alxaquhum kadibna inaan haleelo oon ka daba tago waxaan islahaa labada jaanis bayna kaalooyn jumcadana nebiga la tuko iyagana gaadh saasaan u hadhay fa qaala markaasaa wuxuu uhi rasuululahi sala allahu aleyh waalih wasalam low anfaqta haddaad bixiso maa fil ardi waxa dhulka dhexdiisa yaalla jamiican dhammaantii maa adrakta ma haleeli kartid mana gaadhi kartid qudwatahum kalahaadoodii dhulka korkiisa wax yaallo dhan hadaad sadaqaysato kalahaaday nimankaasi kalaheen ajirka laga helayo ma gaari kartid buu ku yidhi ayib rawa waxaa wariya xadiidka axmed baa wariyay watirmidiy iyo tirmidi alimaamu tirmidi xadiidka waa daciifiye xadiid hariiba buuri kadalika sheekh albani wuxuu leey daciifu lisnaad yacni maxaa yeelay eh, inqiaac baa ku jira sida uu hadalka dambe ku tilmaami doona imaamu tirmidi waxaa kaloo ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo xajaaj ibnu arta ah oo mudallis ah waana cancaneey waa cillada labaad xadiidku inqiaaca iyo cancanadaas xajaaj buu daciif leeyahay wa qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi hadalkan tirmidii baa warta lam yasmac muusan maqal alxakamu xakam min miqsam miqsam muusan ka maqlin ilaa hamsata axaadiia shan xadiid mooye wa caddaha axaadiista wuu tiriyey walaysa mana uusan hanin haadalxadiiu xadiidkani fii maa caddahu axaadiistuu tiriyey ka mid maaha kuma dhex jiro axaadiistuu tiriyey ibn abi shaybana wuu soo saaray sanadkiisuna waa saxiix xadiidka daciifka ah iyo aharkan cumar ee saxiixa ah labadaba waxaa deliishanaya saan sheegnay culimmada qabta maalinta jumcada ah in safarku bannaan yahay oo adoo dadka jumcadu lagu leeyahay ka mida inaad gelinkii hore iska safri karto ee aan lagu dhahaynin waa maalin jumcada u joog jumcada intaad ka tukanaysa safrin inaan lagu dhahayn inay bannaan tahayna waa madhabu akari ahlilcilmi waay culimmada badankood baa sidaa qaba ayb bima fi dalika uu ka mid yahay alimaam alshaafici fii qowlihi alqadiim qolyahana waxay yidhaahdeen ma banaana maalinta jumcada cid jumco lagu leeyahay isagoon jumcada tukanin inuu safro ma bannaano waxaa ka mida culimada sidaa qabta ra'yigaa dambe alimaamu shaafici fii qowlihi اljadiid axmed fii riwaaya imaamu maaligna waa laga wariyaa wax xadiia oo mas'aladaa ku soo arooray oo diidayoo suganna ma jiro safarta diidaya sidaas daraaddeed baa alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi laysa fi اlmas'alati xadiiun saxiix mas'aladan oo dadka in safarka loo diid maalinta jumcada ah wax xadiioo sugan ma jiro buu yidhi imaam nawowi caleh raxmatullah waana sidaas waay mar haddana xadiid sugani uusan jirin asalka waa inuu bannaan safarku marka asalku waa inuu bannaan waana madhabka culimmadu ay u badan yihiin sidaas weeyaan yacni waa la safri karaa allahuma ruuxii jumcada qabato waa inuu jumcada tukado asoo joogo oon weli safrin haddii jumcadii aadaankiisii uu yimaado markaas idaa nuudiya lisalaati min ywmi ljimcati fasxu ilaa dikrillah markaa ku qabsanaysa waa inaad salaaddii marka tukato waa laakiin ka hor safar u baahatood safarto lagu dhihi maayo ilaaba ilaaba jumcada u joog axaadiista ku soo arortay waa daciif wax sugan maaha baabu inciqaadi اljumucati biarbaciina wa iqaamatiha fi اlqura wuxuu baabu yahay inciqaadi اljumucati jumcada biarbaciina afartan ay ku guntanto wa iqaamatihaa iyo jumcada oo la oogo filquraa tuulooyinka lagu oogo meeshan wuxuu kaga hadli labaa masale aad khilaafkeedu caan u yahay oo ah jumcadu waxaa laysku waafaqsan yahay inay jamaaco u baahan tahay ruux keligiina jumca kama asaxdo laabudda min jamaaca sidaas daraaddeed baa xadiidkii horee soo marnay baabkii kan ka horreeya xadiidkii daariq ibnu shihaab muxuu aha aljumucatu xaqun cala kulli muslimin fii jamaaca jumcadu way ka gedsantahay salaadaha kaleo salaadaha kale hal ruux bay ka asaxaan ama ku guntamaan laakiin jumcadu laabudda min jamaaca jamaaco markii laysla ogolaado inay u baahan tahay ayaa markaa waxaa laysku khilaafayaa jamaacada ay ku guntamayso jumcadu jiradee wey meeshan wuxuu sheekhu yidhi marka afartan inay ku guntamayso mas'alada labaadii waxa weeye ee uu kaga hadli raba halkan jumcada ma magaalooyinka waaweyn basaa lagu leeyahay dadka degan mise xataa tuulooyinka waa laga rabaa ta tuulooyinka aan dad badnayn xataa waa laga rabaa inay jumcada tukadaan labadaa masale waay can cabdiraxmaan ibni kacb ibn maalikin wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan qaa'ida abiihi aabbihii mid hoggaamiye ayuu ahaa oo gacanta haya oo haga bacdamaa dahaba basaruhu aabbihii araggiisu markuu tegay kadib waad garanaysaan kacb bin maalik ninkii saxaabiga ahayee qisadii ay ku timid macnaha aayadihii fii aakhiri suurati tawba ku yimid ayb saddexdii laga aamusay wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibni kacab qaa'ida abiihi aabbihii mid haga ayuu ahaa oo gacanta haya ama usha u haya bacdamaa dahaba basaruhu aabbihii markuu araggiisu tegay kadib markii kacb bin maalik uu indhabeelay kadib can abiihi aabbihii wuxuu ka warinayaa kacbin annahu isagu kaana wuxuu ahaa kacab idaa samica markuu maqlo annida'a aadaanka yowmaaljumucati maalinta jumcada taraxama ilaahay buu naxariis u weydiin jiray liscad ibnu zuraara lisacad hadduu idiin qorayo iska sax ascad baa sax ah, liascad ibnu zuraara ayuu ilaahay u naxariis u weydiin jiray mar alla markuu aadaanka maalinta jumcada maqlo ayuu wuxuu dhihi jiray raxmatullaah ama raximahullaah raxima allaahu ascad ibnu zuraara saasuu dhihi jiray qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan faqultu lahu markaasaan aabbahay waxaan ku yidhi idaa goortii samicta aad maqasho annidaa aadaanka taraxamta waxaad naxariis u weydiisaa alle liscad ibnu zuraara see waxu jiraan waay maxay tahay qisadani mar alla markaad aadaanka jumcada maqasho ninkaasaad ilaah u naxariista tidhaahdaa qaala wuxuu yidhi liannahu sababtu waxa weeye liannahu walu man jammaca wuxuu ahaa ascad ibn zuraara walu man jammaca ciddii ugu horraysay jumcad tujisa binaa annaga fii hasmi nabiid meesha hasmunabiid la yidhaahdo oo min xarati bani bayaada ree bani bayaada xaradooda ka mid ah xasmu nabiit waa meel magaceed meeshaasina waxay ka sii tirsan tahay meesha la yidhaahdo qabiilka ree bani bayaada le waa qabiil ree ansaareed xaradooday kaqayb meel kasii mid a ah xaradana waxaa la yidhahdaa waa dhulka dhagaxa madoobe dhagax shiilka leh saas manaa madiina ilaa waxay u dhaxaysaa laba xarra waa soo sheegnay laba xarra laba dhagax shiil bay udhaxaysaa marka reer bani bayaada degan yihiinee dhagax shiil kale meel ka mid ah ayaa la yidhaahdaa hasmu nabiid halkaasuu nagu dujiyey buuhi ayb fii naqiicin buu nagu dejiyey oo yuqaalu lahu la yidhahdo naqiicu lkhadimaat ama khadmaat iyadana waa meel magaceed ah, meel la yidhahda naqiicu lkhadmaat halkaas ahayd waa meel kasii khaasan qultu waxaan idhay kam kuntum imisaad ahaydeen yowmaidin maalinkaa maalinkaa uu idin tujiyey imisaad ahaydeen qaala wuxuu idhi arbacuuna rajulan afartan nin rawa abu daawuud baa wariyay ibnu maaja wa qaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa ibnu maaja sidanuu ku wariyey kaana wuxuu ahaa ascad awala man sallaa bina ciddii ugu horraysayna tujisa salaatalumucati salaada jumce qabla maqdami nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebigu intuusan soo gelin min makkata maka intuusan ka soo gelin bimacnaa ascad ibn zurara wuxuu ka mid ahaa raggii nabiga hortiyey sal lla lay ee madiina sii joogay buu ahaa intuusan marka nabigu madiina u soo hijroonoo imaanin ayuu salaada jumca ka sii bilaabay salaada jumcuu sii bilaabay macnaha marka magaaladoo jumcada laga tukaduu nebigu hijir ahaan ku yimid isagoo muhaajiriya marka wuxuu leeyahay kacb ibn maalik ninkii ugu horreeyey ee jumcana tujiya ninkaasuu ahaa buuri ayb markaan na tujinahayena afartan nin baan ahaynba meeshuu nagu tujiyeyna halkaasay ahayd xadiidku waa xadiid sugan alimaam albahaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waana xasan waana saxiix waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay ibn khusaymana wuu saxiixiyey waxaa taxsiiniyey ibn xajar iyo sheekh albani intuba way taxsiininayaan ayib xadiidkan waxaa deliishaday alimaamu shaafici iyo axmed fii riwaaya waxay u deliishadeen sumcadu afartan ruux ka yar kuma guntanto waa xadiiska ay u deliishadeen afartan ruux ka yar kuma guntanto haddii dadka meesha degganee magaalada deggan ay afartan ka yar yihiin jumco laguma lehee duhur bay tukanayaan tiradu waa inay afartan gaadho deegaanna xadiidkan adiladay deliishadeen ayb laakiin waxaa lagaga jawaabay xadiidkani waxaa la yidhahdaa waa waaqicatu cayn baa la yidhahdaa waa dhacdo dhacdaduna noocan oo kalena looma deliishado cumuum looma deliishado waa midda labaadee tiradooda unbaa afartan ahayde hadday afartan ka yar yihiin inayna jumca ku guntamaynin xaggee laga qaata ilan xadiisku kuma tuseeye hadday tiradoodu afartan ka yar tahay ka yaraan lahayd jumco ma aynan tukadeenoo uma guntanteen kuma tusay qisadu kuma tusayso keliya uun tiro afartanaad inay markaa ahaayeen tira ka badan iyo tira ka yarna ay ku guntami karayso xadiisku intaa ka badan muxuu ahay ma faa'iidaynayo tira ka badan inay ku guntami kartana ma diidayo tira ka yar inay ku guntami kartana ma diidayo laakiin dhacdo uun afartan mar dhacday bay ahayd waxaa la yidhaahdaa waa waaqicatu ayn ba la yidhahdaa ayb xadiikaasi waxaa ka hor imaanaya xadiidka fi saxiixi ku yimid min xadiii jaabir oo nebiga sal lay wasalam isagoo maalin maalmaha ka mida ah jumcada tujinayoo u taagan oo mimbarka saaran ayaa waxaa yimid safar ganacsi wada oo la sugahay markaasay nabiga sal ley waslam saxaabadii markay durbaankii iyo safartii soo gashay markay maqleen bay ka yaaceen khudbaday dhegaysanayn bay ka yaaceen waxaa laga hortegay safartii iyo ganacsigii iyo hawshii baa loo yaacay nebiga waxaa ku soo hadhay sal ley wasalam labiyo nin keliya kusoo hadhay labiyo toban nin basaa kusoo hadhay xadiidka saxiixa fi saxiix bukhaari ayb jumcadu hadday afartan ka ayna ku guntamin nebiga khudbada u taagan sal lay slam ee labiyo toban nin ku soo hadheen khudbadiisu waa buri lahay dadkan fadhiyana khudbadoodu ka kac bay noqon lahay duhur bay tukan lahayen laanna tiradii baa isdhintay sooma marka iyadoo labiyo toban ku asaxdayna waa la hayaa afartanka marka dhacdada halka mar dhacday kuma tusayso tiro ka yar inayna ku asaxayn mujarad waa adad adad mar dhacay wey dhacdo mar dhacday wey macnaha ayib mas'aladani marka waa mas'alo khilaafkeedu aad uu waasic yahay oo ilaa shan iyo toban madhab bay culimadu isugu khilaafsan yihiin tirada ay jumcadu ku guntanto laga bilaabo imaamka iyo hal ruux imaamka iyo hal ruux sida daahiriyada iyo ibnu mundir iyo shawkaniya ay qabaan jamaacadu waxay yidhaahdaan salaadaha kale waa imaam iyo ruux weheliya laba ruuxoo isla tukanaysa waa jamaaco jumcaduna waa uun jamaaca jamaacaadkii ka mida ah. wax tira intaa ka siyaadsan keenaysa jamaaca la itlaaqay jamaacana waa labo jamaacay noqonayaan sidaas daraaddeed waxay leeyihiin tira intaa ka badan ninkii sharteeyayo daliil baa looga baahanya halkaasaa loo fadhiyaa labay ka bilaabaan saddex qolaa qabta abu xaniifa labadiisii saaxiib maxamed ibnu xasan iyo abu yuusuf iyo awsaaci iyo abu thawrna waa laga wariyaa imaamka iyo laba ruux bay dheheen iyaguna jamaaca saasaa la dhaha oo jamaaco laba keliya ma noqotee waxay leeyihiin waa inay saddex gaadho markaasaa jamaaca la dhigi karaa iyagu doodoodu wax wey jamaaco maxaa la dhigi karaa bay ka doodayaan ayb qolyo kale waxay leeyihiin ma ahe waa imaamka iyo saddex ruux oo kale leanna imaamku waa inuu ka baxsan yahay markuu imaamku ka baxa kadib waa in jamaaco la helo saddex baa jamaacana u yar halkaana waxa way qolyo karaa marayo abu xaniifa iyo shaaficiyada a'immadooda qaar ka sida musani iyo siyuuti iyo halkaasay marayaan adugu masaladu way socon labiiyo waa madhab maalik afartan waa shaafici iyo axmed riwaaya qaar waxay gaadhayaan toddobaatan qaar way ka badinahayaan ilaa shan iyo toban qowl ka badan baa masalada ku jirta daliil markaad u soo noqoto oo adilada loo laabto wax nas ah oo shardi uga dhigaya salaada jumcada tiro go'an ma la helayo nas sugan baan ka hadlaya nas sugan shardi ka dhigaya oo tiradaa go'an waxaan ahayn ama tiradaa go'an wixii ka yar jumca kuma asaxayso oo nas sugan ah lama helayo axaadiista soo aroortay ee mas'alada loo daliishaday sida ay a'immadu xaqiijinayaan kulligeed wax sugan ma jiro kulligeed wax sugan ma jiro waa xadiista shardiga ka dhigaysa oo dhahaysa jumcadu ma ansaxayso ilaa tirada mooye ragga xaqiijiye waxaa ka mid a ah axaadiistaas baxi ku sameeyoo dabagalay oo ururiyay oo mid mid u dabagalay waxaa ka mid a ah alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah akhiiranna wuxuu soo gaadhay mas'aladaasi in jamac uun la yidhaahda mooyaane tiro go'anoo xadiis loo hayo ma jiro waxaa ka mid ah alimaamu suyuuti caleyh raxmatullah kitaabkiisan alxaawi lilfataawa yuu wuxuu ku leeyahay baxfi mustafiid ah markuu soo ururiyeyna wuxuu yidhi wax xadiioo shardigaa ku sugani ma jiro waa a'immadii shaaficiyada wa sidaas daraaddeed baa a'immada shaaficiyadu labay kale fuqaha aan xadiidku wax badan uga baxsanayn iyo rag muxadisiin oo haddana shaaficiya madhabka shaaficiya haddana muxadisiin ah ragga muxadisiinta cilmilxadiidka yaqaanee haddana shaaficiyada ah qaar badani waxay marayaan xataa raggoodii hore qaar badani waxay marayaan tiradan afartanka ah sharti in laga dhigaayo daliil ma leh waxaa ka mida musani baa ka mida ardaygii imaamu shaafici baa ka mida waxaa ka oo min asxaabi alwujuh fi lmadhab shaafici ah waxaa ka mid raggaa dambe aan tilmaamayno marka tiradan afartanka ah wax nasa looma hayo oo shardiyadaa dhigay mar hadday sidaa noqoto madhabka raajixa waxa weeyaanu in jamaaca la helo adiga in jamaaca la helo saddex waa ra'yi labana waa ra'y wixii intaa ka badan ninkii shardi ka dhiga daliil khaasoo shardigaasi uu u deliishanoo u helayoo suganoo sariixa ma jiro waa inuun jamaaco uun loo daayo imaamka iyo saddex ruux mise imaamka iyo laba ruux mise imaamka iyo hal ruux intaba la yidhi halkaa masalada haddaan la dhihin waxaa imaanaysa cibaadada weyn ee ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligaa u yeelay ee ummadda u jideeyey ee wax nasiyo shuruud iyo ku xidhay ayna jirinoo cidhiidhiyin in loo dhigo shuruudo iyadoo dhanba ka dhigaysa inay adkaato waxaan ilaahay shuruud adagba u dhigin nebigiisuna shuruud adag u dhigin adiga haddaad shuruud adag intaad u keento la samayn kari waayaba soo masale adag maaha haddaad tidhaahdo tiradaas war tiradan xageed ka keento oo tiradii wax ka yar ay samayn waayaan cibaadadii oo dadkaad cibaadadii u qoonsato ood ka hor istaagto oo haddii lagu yidhaahdo war xageed ka keenta xageed intaasoo dad ah oo sukan lahaa u qoonsatae maxaad ku salaysay oo tidhahda sheekh hebel baan ku raacay dee kaa saari mayso kaa saari ilaahay baa fasaxay wixii uusan shardi uga dhigin waa inaan shardi looga dhigin wixii uusan shardi looga dhigin oon daliil aan aayad qur-aan iyo nas shardi uga dhigaya aan la haynin waa inaan shardi looga dhigin oo sidaa shaaricu u fududeeyo loo fududeeyo tira go'ani marka oo yani wax way sugani ma jirto wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi walu jumucatin jumcatii ugu horraysay oo jumicad la jumcaystay bacda jumcatin jumca oo jumicad la jumcaystay fii masjidi rasulilah sl ley waslam masaajidka nebiga dhexdiisa lagu jumcaystay fii masjidi cabdilqays bay ahayd walu jumucatin waa mubtada khabarku wuxuu dhacayaa fii masjidi cabdilqays jaariya majruurkaasaa mowdic alkhabar yaal marka waxa weyaan walu jumucatin jumcatii ugu horaystay oo jumicad la jumcaystay bada jumcatin jumca kadib oo jumicad lagu jumcaystay fii masjidi rasuulillaah jumcada masjidka rasuulka lagu jumcaystay kadib jumcadii u horaystay la jumcaystay fii masjidi cabdilqays bay ahayd reer cabdilqays masaajidkooday ahayd taasoo bijuwaatha meesa juwaatha la yidhahdo ku suganoo min albaxrayni baxrayn ka mid juwaa tuulada juwaaa la yidhaahdo min albaxrayni baxrayn ka mid rawahu lbukhaariyu baa wariya wa abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi bijuwaatha qaryatun weeye oo min qura lbaxrayn juwaasadu waa tuulo ka mida tuulooyinka baxrayn ayb xadiidkan waxa uu loo deliishadaa jumcada in aynan magaalooyinka waaweyn keliya lagu lahayne xataa tuulooyinka dadka jooga in jumcada lagu leeyahy xataa dadka tuulooyinka degan inay jumcada ku waajibayso maxaa yeelay masaajidka nebiga sal lay waslam jumcadii ugu horraysay ee lagu tukado waxaa ku xigtay jumco lagu tukaday meel tuulo ah oo laga oogay tabcan saxaabadu hadday tukadeen oy khaldan yihiin oo tuulada ay jumcada ku tukadeen oo ku ogeen ay khalad tahay waa la sixi lahaa yaa sixi lahaa allah waa sixi laha looma daayeen leanna xilligu waxyigu degayo oo qur'aanku degayo khaladaadka saxaabadu ay galayaan waa la baraarujin taas weyaan waa tii uu deliishanayey ee jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacala canhu ardaa uu dhihi jiray yani casliga markuu ka hadlay casliga haddii uu yahay shay la diidan yahay waa qur-aankaa noo diidi laha waa taqriir baa layidhi marka taqriir rabbaaniya waa marka tuulooyin ayaa lagu tukan jiray wakhtigii nebiga sal lay slam oo jumcooyinka lagu oogi jiray halkaasaa loo daliishay bayhaqina wuxuu soo saaray iyo hayrkiioo cabdullahi bni cumar uu ka warinayaa xataa iskaba dhaafee dadka ceelasha biyaha laga cabbo imaanaya oo makiya madiine u dhaxaysa oo dhulkaas ceelashu ku yaallaanoo maalmihii maalintii loo soo biyo tago xooluhu ka cabbaan oo laga dhaansado oo galabtii laga gadoomo wuxuu leeyahay ibnu cumar wuxuu arki jiray xataa tuulooyinkaa yaryarkee biyaha laga cabbo dadka deggan in jumcada lagu leeyahay saasuu leeyahay wayna jumcaysan jireen hadday jumcada tukadaanna laguma ceebayn jirin marka tuulooyinka iyo dhulka yani waxa weeye marba hadii meesha la degan yahay tirada degani haba yaraatee tuulana ay tahay jumcada waa lagu leeyahy hadday noqoto afartan qoys ma gaadhaynayo afartan nin meesha ma joogaanna warkeeda waa tii hadda aan ka soo jawaabno mar haddayna baadiyo guurguuraya ahayn dadka baadiyaha iyaga iska reer guuraaga iska xoolo dhaqatadae meella aan ku sugnayn ee iyagu aan rasmiga ahayn jumcanba laguma leh laakiin marba hadday magaalo degan tahay oo tuulo degan tahay intay dooniba tiradoodu ha dhannaatee waa inay jumcada ogaan hadday yidhaahdaan tuulaan nahayne dee wakhtigii nebiga lagu tukan jiray sal lay slam wakhtigii saxaabadana ceelasha biyaha laga cabaa lagu oogi jiray hagee laga mari marka magaalo weynoo afartanka ah warkeeda meel iska dhig marka ayb inayna magaalo weyn sharti ahayn oo tuulooyinka lagu leeyahay oyna sharti ahayn magaaladu inay magaalo weyn tahay ayaa waxaa qaba alimaam abu xaniifa iyo imaamu shaafici iyo hayrkoodba sidaasay marayaan ayb baabu اtandiifi wاtajamuli liljumucati waqasdiha bisakiinati wاtabkiiri wاdunuwi min alimaam wuxuu baabu yahay altandiif isnadiifin jumcada marka loo socdo wاtajamuli isqurxin liljumcati jumcada laysu qurxiyo o laysu nadiifiyo wa qasdiha iyo jumcadoo loo qasto bisakiinatin si xasilooni ku jirto tartiib iyo xasilooni loo aado watabkiiri iyo kalahaad in xilli hore la tagoo la kalaho wadunuwi iyo dhowaansho min alimaami imaamka laga agdhowaado inaad imaamka ku dhawaato oo walba imaamka ku dhawaad fadhiisato can ibni salaamin waxaa laga warinaya waa cabdullahi ibnu salaam wey alsraa'iili alansaari radi allahu tacala canhu arda can ibni salaamin cabdillahi ibni salaam waxaa laga warin annahu isagu samica inuu maqlay annabiya sala allahu alayh waali wasalam oo yaquulu leh cala almimbari mimbarka korkiisa yowmaljumcati maalinta jumcada maa calaa axadikum midkiin korkiisa maxaa ahaaday oo maxaa ahaanaya ama ma ahaanin low ishtaraa hadduu iibsado thawbayni laba maro liyowmiiljumcati maalinta jumca uu u iibsado labadaa maroo siwaa thawbay mihnatihi shaqadiisa labada mero ee uu ku sameeyo aan ahayn yacni maa calaa axadikum midkiin korkiisa ma ahaanin shayun ama maxaa korkiisa ah haddii uu laba maro iibsado maalinta jumcada uu iibsado labadaa maro oon ahayn labada maree uu ku shaqeeyo yani laba maroo ka baxsan oo u taallo jumcada uun kusoo labisto rawxa wariyay ibnu maajah baa wariyey wa abu daawuuda waxaa saxiixiya cabdilxaq ilishbiili iyo sheekh albaniba way saxiixinayaan wuxuuna xadiisku kutusayaa in ay e, fiican tahay inuu ruuxu maalinta jumcada ooy sunnada ka mid tahay inuu dharka uu heli karo kuwa ugu fiican kusoo labisto sida fiicanna ay jiraan ma dhar u khaasa jumcada oo aan ahayn dharka kale shaqada lala aado saasi inay fiican tahay buu kutusay an abi saciidin hudri can nabiy sl l sl nbigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waxaa ahaaday alguslu qabaysi yowmaljumcati maalinta jumcada waan soo marnay qabaysigii wixii ku saabsan wayalbasu wuxuu xidhanayaa min saalixi iyaabihi wayalbasa wacalayhi an yalbasana way noqon karta wayalbasu wuxuu xidhanayaa min saalixi iyaabihi maryihiisa kuwa ugu fiicanna wuu xidhanaya kuwiisa fiican wain kaana hadduu ahaado lahu isaga tiibun hadduu adar ama barfuun iyo wax udgaya haystana massa minhu waa taabanaya waa ismarinaya waa isticmaalaya rawa waxaa wariyay axmed kadalika abu daawuddin atayaalisi baa warinaya waana xadii xasana w wuxuuna tilmaamayaa maalinta jumcada in ruux kastoo muslima lagu leeyahy jumcada imaan raba wey jumcada waajib ku tahay ayb kuwa u fiican inuu soo xidhanayo hadduu wax udgaya haystana inuu isa soo marinayo labadan dambe waxaa laisula ogol yahay inay sunno tahay allaahumma iibka ayaa waxaa waajibiyey abu hurayra iyo culimmada ahluaahirka qaar ka mida wa can salmaan alfarisi qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa yaqtasilu ma qabaysta rajulu nin yowma aljumucati maalinta isma daahiriyo bima stadaaca wuxuu karo oo min tuhrin isdaahirin ah yani isnadiifin iyo isdaahirin ah wayadahina ma subkado min duhnihi subagiisa ama saliidiisa ama waxyaalihiisa lagu subkado aw yamasu ma taabto min tiibi beytihi gurigiisa waxyaabaha udgaye yaalla ma taabto ma isticmaalo uma kadibna yaruuxu ma aado ilalmasjidi masaajidka xaggiisa ma aado walaa yufariqu xaaluusan kala geynaynin bayna inayni laba ruux isagoon kala durkinaynin uma kadibna yusallii ma tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray masaajidka markuu tagana wixii ilaahay u qoro salaada ama tukado uma kadibna yunsitu ma dhag raariciyo lilimaami imaamka idaa goortii takallama uu hadlo imaamku markuu khudbo isu taagana si fiican uma dhag raariciyo ilaa hadduu intaa yeelo afara allaahu alla waa u dhaafaya lahu isaga maa bayna aljumucati jumcadan inta u dhaxaysa ila aljumcati alukhraa jumcada kale inta laga gaadhayo rawaahu axmed baa wariyey walbukhaariyu inta jumcadan iyo ta ku xigta u dhaxaysa baa ilaahay u dambidhaafaa ayb xadii kale iyo mxuu ahaayey wasiyaada alaaata ayaam saddex maalmoodoo dheeraadana waa loogu dariyo liana alxasanata bicashri amaaliha ayb xadiikani marka wuxuu ka dhigay dembi dhaaf oo toddoba beri ah ama ziyaadada kale markaan ku darno toban beri ah jumcada waxaad ka helaysaa markaad shuruudan oofiso kow waa inaad soo qabaysato oo aad soo daahiriso soo weysaysato waxaad heli karto laba waa inuu ruuxu soo saliidaysto soo subkado wuxuu heli karo saddex waa inuu isa soo udgiyo oo diib iyo cadar iyo wuxuu heli karo soo isticmaalo masaajidka soo aado markuu masaajidka yimaadana inuusan dadka kala durdurkinin laba ruuxoo isla fadhida inuusan dhexdooda intu isku maqiiqo uusan xaggii xagga u kala riixin ta kale markuu masaajid yimaado inuu tukado wixii ilaahay u qoro waxaa laga qaadan masaajidka markaad timaado bimacnaa waxaa kuu furan inaad iska tukato salaadaha wado ilaa imaamku ka soo fadhiisanayo waad iska tukan karta kadibna wixii ilaahay u qoro iska tukado laba ragcadood afar ragcadood ka badan haakada kadibna arrinta u dambaysa imaamku markuu khudbada isu taagana waa inaad u dhag raaricsoodon wax kale ku mashquulina aad insaad samayso insaadka waxaa la yidhaahdaa in aad dareenkaagoo dhan ku jeediso khudbada dhagaysigeeda wax kalena aabadan isku mashquulina intaa markaad samayso baad helaysaa ajirka ah jumcadan ilaata ku xigta in laguu dembi dhaafo shuruuddaasoo dhan baa marka ku xidhan shuruudda iyadaa inteeda badan waa sunno laakiin ajirkan lagu siinayo sunankaasoo dhan inaad oofisay ku xidhantay waana muhim wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buuhi daliilun daliil baa ku sugan calaa jawaazi alkalaami hadliddu inay bannaan tahay qabla takallumi alimaami imaamku intuusan hadlin xadiiskan waxaa laga faa'idaysanayaa imaamkii baa soo fadhiistaoo mimbarka ku fadhiista khudbadii baa socota weli khudbadii waxaan jeedaa aadaankii baa socda kaba soo qaat weli khudbadii muusan bilaabinoo khudbadii muusan isu taagin intuusan khudbada isu taagin mimbarkana uu ku fadhiyo ma hadli kartaa halkaas waa sheekhu wuxuu leeya xadiiska waxaa laga qaadan in la hadli karo intuusan khudbada bilaabin maxaa laga qaadanayaa uma yunsitu lilimaami idaa takallama waa markuu hadlo waana sida raajixa laba goorba waa la hadli karaa imaamku markuu mimbarka ku fadhiyo weli isan khudbada bilaabin waa la hadli karaa imaamku labada khudba dhexdooda markuu fadhiisto oo hadalka joojiyana waa la hadli karaa waxaa la diidan yaha waa intay khudbadu socoto wa ayb wacan abi ayuubin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sal ly waslam oo yaquulu leh man iqhtasala ruuxii qabaysta yowma aljumucati maalintii jumcada oo wamasa taabto oo isticmaala min tiibin iibka iyo cadarka isticmaala in kaana hadduu yahay cindahu agtiisa oo walabisa xidha min axsani iyaabihi dharkiisa kuwa ugu quruxsanna xidha uma kadibna kharaja baxa walxaal calayhi korkiisa asakiinatu xasiloonidii ay tahay markuu masaajidka usoo socdana si xasilooni iyo khushuuc ku jirta u soo socda lann ruux markuu salaad usii socdo salaad buu ku jiraa siisuu salaad ku jira ka dhinta marka orodka iyo iyo lama ogola xataa yatiya ilaa uu ka yimaado almasjida masaajidka ka yimaado oo fa yarkaca ah markaa rukuuca masaajidka markuu yimaadana tukadaa laga wada in badaa haddii ay u soo baxdo weelahu isaga hadday u muuqato arrintaa uu rabo waay walam yu'di aanan dhibin axadan cidna aan dhibin waa shardi kale masaajidka markaad timaaddo cidna inaadan dhibinoo dadka masaajidka musalliinta inaadan dhibin afkaaga iyo adinkaaga iyo midna inaadan ku dhibin ayb uma kadibna ansata dhegaysta idaa goortii kharaja uu soo baxo imaamuhu imaamkiisu markuu soo baxo dhegaysta u dhag raaraciya xataa yusalliya ilaa uu tukado kaanat waxay ahaanaysaa arrintaasi kafaaratan dembi astur ayay lahu isaga u ahaanaysaa lima baynaha iyo wa bayna aljumucati alukhra inta u dhaxaysa jumcadaas iyo jumcada kale ayay u noqonaysaa astur dunuubtiisa ilahay kaga dhaafayo kaga asturay rawaxa wariya xadiidkana axmedu baa wariye wakadalika waxaa soo saaray abubakr almarwasi fi ljumuca kitaabkiisa ku soo saaray ibnu khusayma soo saaray isagana tabaraani waana xadiid saxiixun lighayriha wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi man iqhtasala ruuxii qabaystay yowma aljumucati maalinta jumcada husla aljanaabati janaabada qabayskeedoo kale ruuxii qabaysta qabayska janaabadoo kale qabayska janaabadu waa sidee bimacnaa wax way dhowr qaab ku yimid sida janaabada looga qabaysto kale u qabaysta waay ayb sida janaabada looga qabaysta waxaan ku soo marnay kitaab abwaabta ikhtisaalkaan kusoo marnay uma kadibna raaxa taga oo jumcad aada raaxa aada oo taga oo masaajidka aada fa ka'nnamaa waaba isagoo qaraba dhoweeyey oo ilaahay ugu dhowaaday badanatan neefgeel ah isagoo neefgeela gowracay oo ilaahay ugu dhowaadoo kaleu ka dhigan yahay waman raaxa ruuxii taga fi saacati aaniyati saacadda labaadna fakaannamaa qaraba waaba sidii isaga oo dhawaaday oo ilaahay ugu dhowaaday baqaratan neef waman raaxa ruuxii taga fi saacati aaliati saacadda saddexaadna fakaannamaa qaraba kabshan waa sidii isaga oo ilaahay ugu dhowaaday gowraca wan aqrana oo geesa leh kabshigu waa wanka aqrana oo geesalahoo weyn waa markuu geese leeyahay waa maruu weynaaday oo xoog badan yahay waman raaxa ruuxii aada fi saacati araabicati fakaannamaa qaraba dajaaja saacadda afraadna sidii isagoo digaag ilaahay ugu dhowaado gowracayoo kaleu ka dhigaya waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad ruuxii aadana oo masaajidka aadana fakaannamaa qaraba bayda ukun ruux ilaahay ugu dhowaadoo sadaqaystoo kaleu ka dhigaya fa idaa xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtii way soo xaadiriyo masaajidkay soo geli yastamicuuna xaalay dhegaysanayaan addikra khudbada iyo dikriga ayagoo dhegaysanayaan soo xaroonayaan diiwaankii marka malafkoodii faylkii malaa'igta ruuxii intaa wixii ka dambeeye yimaada kuma jiro saasaa axaadiistu tilmaamaysa rawahu ljamacatu baa warisay ila bna maajah wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi daliilun xadiidka marka ama tahjiir ama tabkiir xilli hore in jumcada la tago saasaa fadli badan oo ruuxba ruuxu ka horeeyo waa ka fadli badanya haddii imaamku uu mimbarka fuulana wixii dib ka yimaada jumcadu waa ka dhacaysaa waajibkeedii laakiin fadligii malaa'igtu qoraysay dadku say u soo kala horreeyeen la qorayay diiwaankaasi ruuxaasi waa ka maqan yahay kuma jira laakiin inay jumca tukado jumcadii waajibkeedii ka dhacay intaa waa loo qori khayrkii laakiin kaleete malaa'igtu qoraysa diiwaanka ay gudbinayso kuma jiro halkaas waa ka maqan ayb xadiidkani marka waxaa loo deliishaday waxaa la leeyahay saacadahan uu xadiisku ka hadlayaa waa saacadahee ma kuwan hadda la yaqaanaa mise waa un saacadda luqadda carabiga waxa la wakhti uun ka mida zamanka oon xadidnayn mise saacadahan hadda la yaqaano oo labiyo tobanka maalintii ay labiyo toban saacta waa innaga iyo eriyadeenna markaan ka hadlayno aad baa loogu muransanya masalada iyada laakiin xadiid baa jira inoo soo socdo xadiidu jaabir ah oo uu xaakim iyo dahabiya ay saxiixiyeen oo saxiixa oo dhahaya yowmuuljumucati ina cashara saaca maalinta jumcadu waa labiyo toban xadiiska daahirkiisa marka la qabto maalinta jumcadu waa labiyo toban saac saacadiisa ugu horraysa talabaad saddexaad ilaa tashanaad laga gaadho saacadaha labiyo tobankaa shanta ugu horraysay ku dhici waxay noqonaysaa marka saacadahan hadda la yaqaano oo zamanka maalintu inay u qaybsantaha labiyo saac jumcada waxaa la imaanaya laga hadlayna shanta saacee hore ay tahay meeshaasi laakiin waxaa laga ka dhalanaya marka shan sac wixii ka dambeeyabaa imaamku inuu mimbarka fuulayo ilan saacadda shanaad baa la soo maa saacadda shanaad ciddii timaadda wixii ka dambeeya lix saac la gaadhaba inuu imaamku mimbarka fuulaya ka muuqata soo ma hadda wakhtigii ma soo gelin baa la caadiga hadda ku xambaartaan wakhtigii oon soo gelin buu imaamku mimbarka fuuli taana xadiis baad diidaysay masaladaasi marka waa masale muran ku jira laakiin taa waxaa lagaga jawaabi karaa waxaan u tegi doonnaa salaada jumcada bacda zawaalna waa la tukan karaa qabla zawaalna waa la tukan karaa cala asaxiix intaan zawaalku imaanin qoraxdu zuushinoo xilligii duurka aan la gaadhin jumcada waa la tukan karaa waana madhabu axmed xaadiisteedaana inoo soo socoto bacda zawaalna waa la tukan karaayoo taasi waa madhabul a'imma marka haddii iyadoon uusan mxuu ahaayey aan zawaalkii la gaadhin xataa imaamku mimbarka fuulo dee khudbadii buu isu taagaya khudbaduna wakhti bay qaadanaysa soo ma oo socota kadib zawaalku soo galaya xilligii duurka la gaadhaya ama dhammaadkeedaba macnaha marka taasi ishkaal weyn ilama aha masaladu marka waxa weeyaan taqriiban waxay u dhowdahay saacadahan laga hadlayo inay tahay saacadahan labiyo tobanka saaca sida xadiidka jaabir aahirkiisa ka muuqata inoo imaan doona insha allahu taala fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan buu sheekhuu yidhi calaa ana afdal alhadyi hadyi ilaahay loogu dhowaado kan ugu fadli badan inuu yahay alibilu geelu hadyiga waa xoolaha ilaahay loo hadiyeeyo xaramka lagu qalo marka haddaad tidhaahdo waxaan nadar ku galay hadyika ugu fadli badan inaan bixiyo ma ai baan kugu waajibinaynaa mise geel mise lo ya geel baa lagu saari maxaa yeele afdalulhadyi inuu yahay xaggee laga qaadanaya leanna ruuxii subaxdii ugu horraysay halkii saaca hore ruuxii tegey baa waxaa la yidhi kaannamaa qaraba badana wa fii lafdin kaannamaa ahda badana saas man taasaa laga qaadan buui uma kadibna albaqaru lo'du inay ku xigto uma alghanamu adhigu inuu ku xigo waqad tamasaka waxaana qabsaday bihi xadiidkan man ajaaza ruuxii banneeyey aljumucata jumcada banneeyey fi saacati saadisati saacadda lixaad oo qabla zawaala ah macnaha waana axmed madhabkiisaanu tegi doona waman qaala ruuxii yidhina wuu deliishaday xadiidkan idaa goortii nadara uu nadro hadyan hadyi mutlaqan oo aan xadidnayn ajza'ahu waxaa ku filan markaa ihdaa'u ayi maalin xoolo kasta inuu hadiyeeyo oo ayi maalin kaana xooluhu dooni ha noqda inuun xoolo uun hadiyeeyaa lagu yeelanaya yaani waxa weye masaladani ruux baa wuxuu nadar ku galay ilaahu waxaan nadar ku galay buu yidhi inaan hadyi bixiyo hadyigaasi waa mutlaq ma qaydna sooma ma hadyi ka ugu fadli badan ma dhihin ka ugu liita ma dhihin mid dhexdhexaada ma dhihin ma xadidin hadyi mutlaqa ayib hadyi mutlaqa hadduu nadray oo aan xadidnayn oon sifo uusan ku qaydin oo uusan caddaynin maxaa lagu laasimina marka waxaa la dhahayaa wixii uun hadyi noqon kara wixii hadyi noqon kara wuxuu dooni ha noqo soomaynaan soo marin adhigu wuu noqon karaa oo lo'du way noqon kartaa oo geelu waa noqon karaa oo xoolo oo dhan baa noqon karaa ilaa heer xadiisku wuxuu gaadhsiiyey uu yidhaahdo baasha ukun soo marka maal uun xoolaha ka mida inuu nadarkiisu ku gudmaya laga qaadanaya sidaa culimmada tidhina xadiiskan way deliishadeen wa can samurata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi uxduruu xaadira adikra dikriga xaadira khudbada weye wadnuu u dhowaada min alimaami imaamkana u soo dhowaada maxaa yeele faina arajula ninka laa yazaalu kama zuulayo yatabaacadu inuu fogaanayo oo dibdib u guranayo oo gadaal ka imaanayo xataa yu'ahara ilaa la dibdhigo filjannati jannada dhexeeda lagu dibdhigo in dakhalaha habagale ah. yacni soo hormara oo imaamka u soo dhowaada oo dibdhaca iska ilaaliya wa maxaa yeele ninku inuu dibdib usii guranayo ka zuuli maayo ilaa jannada dhexeeda lagu dibdhigo habagalo yani jannada adoo galay darajaad bay kale leedahay yani meel hoosaa lagu geynaa leanna adaad dib dhici jiray oo gadaal u guran jiray haddaad gadaal u guran jirtayna wax gadaal u yaallaa lagu siinaa waljaza min jinsin amal haddaad soo hormari jirtayna waa lagu hormarin ha <laughs> annada jannada marba haddii meel laga siiyaba waa deeq buu leeyahay odaygu meelay noqoto mar hadday janno tahay waxay xusuusinaysaa qolo xataa jannada buulasheeda haddii nala geeyo waa nugu filantaa bay dheh magaalooyinka waaweyn baa buulay leeyihiin mogta buulo marka xataa buulada haddii nala dejiyo jannada intaasaa nugu filan bay sax nin janno galay oo cadaabba ka badbaaday waa nicmo weyn laakiin waxaa la rabaa ruuxa muslimka ah inay himmadiisu sarrayso lama rabo inaad hoos u dhigto oo tidhaahdo war aniga meesha ugu hoosaysa xataa aan ka galo haddaad meeshaa isdhigto waxaa dhici karta meeshaa u hoosaysa xataa inaad weydo laanna markii ugu horraysaad meeshii ugu daciifsanayd qabsata marka bal meeshaasi siif ha kuu noqoto ugu yaraane meel kora qabso soo maha saasaa la rabaa culuwulhimma inaad tartan gasho wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun saaricuu ilaa maqfiratin yaan lagaa hormarin baa la rabaa laakiin waxa wey buulasha haddaad raalli ku noqoto aniga buulasha hala iidahaysabwaxa wariya xadiidka axmed baa wariyay abu daawuud kadalika xaakim baa soo saaray wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay sheeh sidoo kale sanadkiisa waa saxiixinaya halkaa ku joojina insha allah hada bilahi towfiiq sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi wslem